alxamdulilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wsaxbihi wslm wabacdu qaala imaam malik raximah llah almulaamasatu wاlmunaabada haadani nawcan min anwaac اlbuyuuc alatii kana yatacaamalu biha ahlu اljaahiliya wa jaءa annahyu canhuma fi اlislaam qaala malik can muxamed bn yaxya bni xabbaan yaquulu abuu cumar limaalikin canhu yacni limuxamed ibni yaxya arbacatu axaadiis musnada sixa wa huwa muxamed ibnu yaxya bnu xibbaan ibnu munqid wqad dakarna jaddahu munqidan fi الصaxaabati yukana muxamed aba cabdillaah kunyatu muxamed haada abu cabdillaah wakaana siqatan mamnuunan cala maa jaءa bihi xujat fima naql can muxamed bni yaxya bni xabbaan wa can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama nahaa can اlmunaamasati wاlmunaabada nahaa can haadayn اlbaycayn uma fasara alimaamu malik raximah اllah almulaamasata walmunaabada faqaal wاlmulaamasatu an yalmisa arajulu hawba almulaamasa an yalmisa alrajulu hawba walaa yanshuruhu walaa yatabayanu maa fiihi yaأti rajulu ilaa saaxibi maxallin yabiicu aqmishatan fayalmasuhu haakada walaa yanfuruhu yani laa yafsiluhu walaa yatabayanu maa fiihi yani laa yatabayanu miqdaara hada fawda bimujaradi almulaamasati yatabaayacaani aw yataacahu leyla walaa yaclama maa fiihi kadalika ayضa yaأtii ilayhi fiihi ظلام الليل فيأخذ ثوبا مطويا ولا يدري ما فيه من الأذرعة أو الأمتار أو ما أشبه ذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه صاحب المحل يرمي ثوبا إلى من يشتري منه wayanbidu alaakharu ilayhi hawban alaakhar aydan yanbidu lahu hawban kaana almas'ala baycu aqnishatin biaqnisha baycu hiyaabin bihiyaab min gayri ta'amulin minhuma laa yatabayanu axaduhumaa hada sawb aladi yashtariih laa yataamalu ويقول كل واحد منهما هذا بهذا هذا الذي يرمي يقول هذا بهذا والثاني يقول هذا بهذا yatabayacaani fahada aladii nuhiya canhu min almunaamasati walmunaabada wa macnaahu an yakuuna fi lmabiici jahaala hada macnaa almunaamasati walmunaabadati lianna kula minhumaa laa yatabayanu hada thawb aladii yashtariihi qaala abu cumar kullu maa laa yuuqafu calaa caynihi walaa yucrafu mablaguhu min kaylin aw wasnin aw darcin aw cadadin aw shiraa'u man ishtaraa maa laa yacrifu qadrahu walaa caynahu walaa waqafa calayhi fata'ammalahu wala ishtaraahu calaa sifatin baatil hadihi buu kulluhaa baatil liannaha mabniyatun cala aljahaalati waalgarar wa hadihi qaacidatun sharciya kullu almucaamalaat alatii fiiha algararu waljahaalatu fahiya mucaamalaatun faasidatun baaila ayb qaala maalik fi saaji lmudraji fi jiraabihi aw athawbi alqubtiyi almudraji fi tayihi annahu laa yajuusu baycuhumaa xataa yunsharaa مالك في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في طيه أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة الساج هي الألواح التي يبني الناس بها بيوتهم فهذا الساج إذا أدخل في وعائه رجل أتى بالساج من الخارج هذا الساج مدرج في وعائه والمشتري لا ينظر فيه وإنما ينظر في الوعاء هو الجراب لا ينظر الساج الذي في الجراب وإنما ينظر إلى هذا الوعاء وهو الجراب الذي فيه الساج أو الثوب القبطي المدرج في طيه يقولون القبطي نسبة إلى القبطي وهي أثواب كانت تجلب من مصر يصنعها الأقباط وقالوا إذا نصب الرجل أو الشخص إلى القبط bayna nisbati alinsaan wa nisbati gayr alinsaan fathawb lqibطi mudrajun fii tayihi yani matwiyun laa yajuuzu baycu hada walaa hada xataa yunshara yajibu an yukharaja assaaju min aljiraab wayajibu an yunshara hada alqibطi aladi fii tayihi xataa yundara bacda annashri ilaa maa fii ajwaafihimaa yani ilaa maa fii ajwaafi alطayi aw iljiraab wadalika ana baychamaa min bayc algarari wahuwa min almulamasa qaal wa baycu alacdaali cala albarnaamaji mukhaalifun libayc isaaji fii jiraabihi alacdaal jamcu cidlin waalcidlu macnaahu kiis aw kartoon fiihi badaa'ic fiihi siyaab fiihi amtica fiihi aqmisha laakiin maca haada alkiis wasla saqiira aw waraqa tusanaa barnaamij barnaamij haadihi alwaraqa maca hada alkiis aw ilkartoon yuqaalu laha barnaamaj wlbarnaamaj kelima farisiya wa macnaaha ana hadihi alwaraqa fiiha wasfun daqiiqun limuxtawaa alkiis aw ilkartoon fiiha maala ana fii hada alkartoon miat saac min daqiiq alburi maala majluwun aw majluubun min baldati kada faalinsaan laa yanduru ilaa almabiic walaakin yanduru ilaa barnaamij almabiic yanduru ila barnaamij fayaqra faidaa nadara ilaa hada albarnaamij macnaahu anahu qad carafa maa fii hada alkiis wain lam yandur fiih faqaal hada yuhaalifu bayc asaaji fi ljiraab aw athawb alqubti fi tayi qul hada yukhaalif hada liana hada albarnaamij yakshifu kashfan waadixan can muxtawa alkiis aw muxtawa alkartuun walmacruuf aw almafruud an yakuna hunaaka macrifa min almushtari lima yashtariihi محتوى الكرتون والمعروف أو المفروض أن يكون هناك معرفة من المشتري لما يشتريه وهذا البرنامج يكشف عن واقع هذا المبيع الذي يشتريه قال وبيع الأعدال والعدل هو الشيء الذي يوضع في جانب البعير ليعتدل ما يوضع في الجانب الآخر من البعير فكلاهما عدل والمقصود به هذه الأوعية التي فيها المبيع قال وبيع الأعدال على البرنامج يعني باع هذا العدل على البرنامج يعني على هذا الوصف الذي في البرنامج يقول مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول به لأن هذا yanduruuna ila lbarnaamij fayaqra'uuna fayaqtanicuuna bihada wayashtaruuna qabla an yanduruu ila muxtawa alwicaa qaal faraqa bayna dalika alamru almacmuulu bihi wa macrifatu dalika fi suduuri nnaas annaas yacrifuuna hadi umuur wma madaa min camali lmaadiina fiihi waanahu lam yazal min buyuuci innaasi aljaa'izati watijaarati baynahum alati laa yarawna biha ba'san annaasu yactabiruuna ana hadi buyuuc jaa'iza walaysa fiiha garab lianna hadihi alwaraqa takshifu can lwaaqi fakaana hada yusaawi nadara almushtari lilmuxtawaa aw lilwicaa qaala wainahu lam yazal min buyuuci اnnaasi aljaa'izati watijaarati baynahum alatii laa yaruuna biha ba'san lianna bayca alacdaali cala albarnaamij cala gayri nashrin laa yuraadu bihi اlgarab yacni bayca hadihi alacdaal ictimaadan cala albarnaamij duuna nashri ma fii dakhili alawciyati laa yuraadu bihi algarar laysa fiihi qarar walaysa yushbihu almulamasa hadika fiiha arar fiiha qasdun ila algarar wa hada laysa fiihi shayun min alqasdi ila algarar walaysa fiihi qarar lianna hadihi alwaraqa takshifu can alwaaqici kashfan waadixan فيه غرر لأن هذه الورقة تكشف عن الواقع كشفا واضحا وهذا مستعمل اليوم يأتي شخص مثلا فينظر إلى علبة لا ينظر إلى ما في داخل العلبة لكن ينظر إلى الأوصاف المكتوب على العلبة فيها مادة كذا كذا فيها كذا كذا الآن لو واحد أراد أن يشتري جوالا يذهب إلى alculba wayandur waytaamal fiihi la walaakin yajidu cala alculbati macluumaat kaafiya wa suura lihada aljawaal cala alwaraq fahada milu barnaamij ayib hadihi almasأala fiiha khilaafun cariiq hadihi mabniya cinda alimaam malik calaa bayci alghaa'ibi cala sifa haadihi tushbih bayca alghaa'ibi cala sifa lo waaxid qaal ana cindii jawaal fi lbeyt min sunci dowlati kada wakada wa wasfuhu kada wakada wa wasnuhu kada wakada wa muutiluhu fii caam kada wakada almushtari maa ra'aa hada lam yasbiq lahu nadarun bihada aljawaab laakinahu yashtari aljawaal ictimaadan cala hadihi alawsaaf naxnu qulnaa ina albuyuuca cala alaaati anwaac buyuuc mawsuufa fi dimma wahiy alatii yuqaalu lahaa assalam wa buyuucu acyaanin xaadira hada laa khilaafa fiih baqiya naw laysa min asalam walaysa min buyuuci alacyaani alxaadir wa hiya buyuucu alacyaani algaa'ibati can majlis alcaqd ictimaadan cala alawsaaf hadihi yujiizuha alimaamu malik wa yabni calayha buyuuc alacdaali cala albarnaamij qul hadihi milaha fa wasfu alacyaani algaa'ibati الغائبة وبيعها اعتمادا على هذا الوصف جائز عند الإمام مالك وبيوع الأعدال على البرنامج مثلها طيب لكن الشافعي يقول الشافعي نقل عنه ثلاثة أقوال أرجحها وأشهرها أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة عن مجلس العقد اعتمادا على الوصف أو رؤية صادقة هذا ما يجوز هذا لا يجوز بيعه أبو عمر رحمه الله يرجح مذهب الإمام مالك ويقول فيه أدلة في هذا القول أدلة على هذا القول أدلة منها أن ana salafa kaanuu yatabaayacuunahu wayujiizuuna baycahu famin dalika ana cuhmaan wacabdiraxmaan bna cawf tabaayacaa farasan aaiban canhuma tabaayacaa farasan aaiban canhuma lam yakun fi majlis alcadiif yaquul watabaayaca cuhmaanu aydan wadalxatu daaran licuhmaana bilkuufa cuhmaan lahu daar bilkuufa wahuwa lam yadhab ila lkuufati وباعها لطلحة وطلحة أيضا لم يذهب إلى الكوفة ولكن اشترى هذه بالوصف يقول ولم يقلبها عثمان ولا طلحة كل منهما يجهل ولكن قيل لعثمان لك دار في الكوفة أو أعطيت دارا في الكوفة مساحتها كذا وكذا فعثمان ما ذهب إلى الكوفة ولا رأى هذه الدار وطلحة أيضا ما ذهب إلى الكوفة ولا رآها ولكن تبايعا بالوصف قال وقضى جبير بن مطعم لطلحة فيها بالخيار وهو المبتاع طلحة هو الذي اشترى هذه الدار فقال هذا إجماع من الصحابة هذا أبو عمر يقول هذا إجماع من الصحابة إذ لا يعلم لهم مخالف فإذا إذا كانت هذه الأوصاف تكشف عن الحقائق وتقع موضع الرؤية فلا بأس إذا لا بأس في بيوع الأعيان الغائبة عن مجلس العقد طيب بيع المرابحة قال أبو بكر العربي هذا باب عويس باب عويس laysa lahu fi lqur'aani walaa fi sunnati tarjama laysa fi lkitaab walaa fi sunnati buyuuc ismuhaa buyuuc lmuraabaxa ilaa ana allaha caza wajal qaal wa axala allahu albayca wa xarama alriba faاqtaba hada aliطlaaqu jawaaza kulli baycin ilaa maa qaama adaliilu calaa haddihi idan kul lbuyuuc alati yaxtalifu annaasu fiiha yudkiluunaha taxta hada alcumuum wa axala allahu lbayca ila maa warada nasun sariixu saxiix biana hada baycun faasid aw baycun manhiyun canhu aw baycun hayru saxiix fanukhrijhu wanubqi lbaaqi cala hada alcumuum ayb wa hadihi almasaa'il alatii sayadkuruha alimaamu malik fiiha ra'yun laysa nusuus waadixa kulluhaa ra'y wa hiya maca dalika fiiha sucuubatun fi sharxi wa albayaan qaala yaxya qaala maalik alamru lmujtamacu calayhi cindana fi lbazi wa hiya hiyaab yashtariihi arajulu bibalad rajulu ishtaraa bazan yani qumaashan min alimaaraat uma yaqdamu bihi baladan aakhara jaaءa bihi ila hada albalad fayabiicuhu muraabaxatan yabiicuhu muraabaxa yani yuriidu an yarbaxa fiih annahu laa yuxsabu fiihi ajra samaasira ishtaraa hada sawba bimi'a ayb wa yuriidu an yarbaxa fiihi cashara fi lmia kam yarbax fiihi ashi cabdallah عشرة طيب لما كان يشتري هذا الثوب أرسل بعض السماسرة وأعطاهم فلوس قال ابحث لي نوعية معينة من الأقمشة أنا أشتريها أعطى هذا السمسار فلوس هل هذا الفلوس تدخل في المية لو أعطى مثلا السمسار عشرة qaamat ilbidaacatu calayhi bikam mia cashar ayib hal yarbax calaa haadihi alujra alatii acطaha asimsaar fayaأkhud maala ida ataa biha huna cala alcasharati waaxid wa cala almiati cashara fayaquul ana uriidu cala hada mia cashara مئة وعشرة إضافة إلى واحد مئة وإحدى عشر هل يصح هذا؟ qaala malik laa yuxsabu fiihi ajra laa yaxsubu fiihi ajra asamaasira hada laa yadkul ajra asamaasira ma tadkul walaa ajra aطayi wاطayi huwa khilaafu الnashri hadihi aqmisha kaanat manshuura faacطaa fuluusan liwaaxid wa qaala ayihaa lii yani wala shab ushdudhaa warbithaa acطaha fuluus hal hada alfuluus yadkulu fi asli maal yuqul laa tadkul inahu laa yaxsubu fiihi yani almuraabiya laa yaxsubu fiihi ajra samaasira walaa ajra bayi wala shabdi wala nafaqa linaftarad annaha kaanat daaba faacطaaha calafan washtara laha calafan ishtara farasan min alimaaraat wa acطaa calafan wa hada alcalaf kallafa maala mia aw cashara hal tadkul fii dimni ra's ilmaa qul walaa kiraa bayt lamaa jaa hunaa karaa lahaa beyt yani istakra lahaa beytan wadaca fiih wadafaca fi hada lbeyt cashara hal hadi alcashara tadkul fi dimni ra'si ilmaal la faama kiraau lbazi fi xumlaanihi fainahu yuxsabu fi asli haman walaa yuxsabu fiihi ribxun faama kiraau lbazi yani ujratu xamli albazli waaxid xamala lahu lbaza cindama ishtaraaha ilaa makaanihi dafac fiihi cashara hada kiraau lbazli fii xumlaani yani fii xamliha fii xamli lbazli qaala yuxsabu fii asli faman faidaa dafaca alwaaxid yaxmilu lahu lbaza ilaa makaanihi wa acطaahu cashara hadihi alcashara tudaafu ilaa ra'si ilmaal fayusbixu ra'su lmaal lihada albazi mia wakam ayb yaquul walaa yuxsabu fiihi ridxun hada alxumlaan laysa fiihi ridxun laysa calayhi ridxun alridxu calaa ra'si ilmaal faqat fayaahudu min ra'si ilmaal cashara fi mia kam eh? mia wa cashara wa ujratu alxumlaani kam cashara haadii laysa fiiha ribxun laa yuxsabu lahu ribxun fayaahudu idaa baaca muraabaxatan yaahudu kam fii hada ishtaraahaa bimiya wa dafaca fii khumlaaniha cashara wa huwa caadatan fi lqadiim kaanuu yabiicuuna alcashara bilmiya cashara almia bicashara aw alcashara biwaaxid ربح المئة بعشرة ربح العشرة بكم؟ واحد كم الآن يأخذ؟ يأخذ مئة وعشرة رأس المال وعشرة ربح رأس المال دون إضافة العشرة التي للحملان فيأخذ كم؟ مئة مئة وعشرين قال فإنه يحسب ما في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح ilaa an yuclima albaa'icu man yusaawimuhu bidalika kullihi fain rabaxuuhu calaa dalika kullihi bacda alcilmi bihi falaa ba'sa bih albuyuuc mabniyaha cala alwuduuqi wasaraaxati wasidqi faida qaala ya akhii ana dafactu fi hadihi alaqmisha cashara xumlaan cashara samaasa cashara qayi cashara shab cashara nafaq cashara kiraa albeyt kam ilaa hamsiin maala wa uriidu calayha ribx cashara bilmiya lahu dalik idaa wadaxa lahu laakin idaa maa wadaxa hada waqaala uriidu calayha ribxa alcashara fi lmiya laa tadkul hadihi nafaqaat wainamaa tadkulu fiihi qiimatu asli alaqmisha aw almablaq hada mafhuum qaala maalikun faama alqisaaratu wa hiya sinaaca qasara thawba yani qasalahu bayada alqisaaratu yani ujratu alqasaar waalkhiyaada wasibaaqu yani wadaca fiihi sibqan lawanaha kaanat baydaa falawanaha wma ashbaha dalika fahuwa bimanzilati اlbazi hada yadkulu fi asli ra'si اlmaal an hada لأن هذا يتصل بنفس المبيع القصارة والخياطة والصداق وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يعني بمنزلة الأقمشة يحسب فيه الربح كما يحسب في البز هذا فيه ربح طيب فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا يحسب فيه ربح كان ذكر أشياء لا تدخل في الربح منها ها الأشياء التي لا تدخل في الربح منها سماسر وطيب والشد والنفقة والكراء يدهون يقول فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت ما qaala ana abiicu laka hada thawb bcashara fi lmia ma bayana shay qaala hada thawb ishtaraytuhu bimia wa ana uriidu calayhi cashara fi lmia walam yubayin shaya mima samaytu anahu laa yuxsabu lahu fiihi ribxun ayb maa bayana shaya hada fawq uriidu calayhi cashara fi lmiya tayb kam ra'su maalihi wamaa hiya alashyaa alatii adkhaltaha fiiha maa bayan yundar yaquul fain faata albazu faina alkiraaa yuxsab in faata albazu faina alkiraa'a yuxsab faata albazu macnaahu anahu kharaja min cindi lmushtari lama ishtaraa almushtari tasarafa fiihi fabaacaha huwa aw baacat minhu almuhim lam tabqa hadihi alaqmisha aw hada almabiic fii yadi lmushtari faqad mal camal qaala faina alkiraaa yuxsab alkiraaa yuxsabu laha walaa yuxsabu calayhi ribhu alkiraaa yuxsab walaa yuxsabu fiihi walaa yuxsabu calayhi cala alkiraa'i ribxun idaa adkhala fii hadihi alumuur kulliha sanaasira bay ujratu alxumlaan wama ashbaha dalik walam yubayin wabaac wa kharajat aw kharajat hadihi alaqnishatu min yadi lmushtari yuxsabu lahu alkiraa yuxsabu lahu kira laakin alkiraaya laa yuxsabu alayhi ribx laa yuxsabu lahu ribx fayuqaalu lah maala kam ra'su maaliha casha miya kam ujartu alxumlaan cashara nucdiika cashara fi lmia ribxan wa hiya mia wacashara wa casharatu alkiraa laysa calayha ribx فتأخذ مئة وعشرين طيب فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم يفت البز البز موجود موجود في يد المشتري ما باع فيه ما باعه أو ما تصرف فيه فالبيع مفسوخ بينهما لأنه دخلت فيه جهالة هذا البائع عندما كان يبيع ما ذكر كل ما يتصل بهذا المبيع fadakhala fiihi aljahaal liannahu laa yudraa hal tadkhulu fii hadihi alashya aw laa tadkhul maa dakarhu faalbaycu mafsuuqun baynahumaa maadaama ana albaa'ica almuraabic maa dakara kula maa qaama calayhi faina albayca yufsax yaquul ilaa an yataraabaa calaa shayin شيء إلا أن يترابيا على شيء مما يجوز بينهما فإذا ترابيا على شيء لا شيء لا بأس بذلك إذا ترى إنما البيع عن تراضي فإذا ترابيا على شيء فإنه لا بأس بذلك نقف عند هذا لأن ما بعدها أيضا أصعب منه فيحتاج إلى شرح والله أعلم صلى الله عليه وسلم